الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدina mxamedi وعlى آlihi وصaxbihi أجمaعين waxaynu ku jiray darsigii isnaad الmudaaric واlamri naaqisayni ilى damaa'ir rafci اlbarisa ficilkii mudaaric baynu halkaa ku soo qaadanay ee muctalul akhirka ahaa haddii uu yahay muctalun biاlأlif waxaynu soo maray inuu noqonayo maala alif الاثnain marka lala xidhiiriyo yascaa yascayaani tascayaani waaw اljamaca marka lala xidhiidhiya yasca yascawna tascawna <clears throat> yaa اlmuanaثaة اlmukhaaطabana tascayna tascayna oo mid walba ad arki karto isbedelka ku yimid nuunu niswa marka lala xidhiidhinaya yasca iyaduna waxay noqonaysaa yascayna aliftii yasca ayaa loo bedelayaa ya nuun niswana lala xidhiidhinaya yascayna haddii uu ficilku yahay muctalun bilya sida yahdi oo kale alfulinaynki waa yahdiyaani tahdiyaani waaw waa yahduuna tahduuna yaa lmuanaa marka la xidho waa tahdiina anti tahdiina nuun niswihiina waxa weeyaan yahdiina iyo tahdiina intaba oo annisaau yahdiina iyo antunna tahdiina tahdiina yahdiina markaynu idhaahno marka nuun nisoo lala xidhiirinayo yahdii ficilkii oo dhammaystiran yahdii oo xarfu cillihiisii wata yadii ku bukay ayaa waxaa lala xidhiirinayaa nuun niso yahdiina waxaa ku saayida keliya nuun niswa inta kale waa ficilkii ficilkii mudaaraca yahdii markaad haweenka la hadlaysana de waa tahdiina antunna tahdiina dumar waxbaad hanuuninaysa tahdiina tahdii buu ahaa ficilku waxa lagu daray keliya nuunnisu laakiin gabadhii keliyayd markaad la hadlaysa waxaa la odhanaya anti tahdiina anti tahdiina labadiiba waa tahdiina marka markaynu aweene keliya la hadlayno tahdiina waxaa la tuurayaa tahdiida ficilka xarfucilihii u dambeeyey ad ahaabaa la tuuraya waxaa soo haraya tahdii waxaa lala xidhiidhinayaa yaau lmuanaat mukhaaaba iyo nuunteedii afcaal khamse ay wadata ee nuun rafciga ah waxay noqonaysaa tahdiina marka laba tahdiinaa jirta tahdiina oo haween badan lala hadlayo oo nuuntu nuun inuswa tahay inta kalena ficilkii oo dhammaystiran tahay iyo tahdiina oo gabadh keliya lagula hadlayo oo yaadii xarfucilihii ficilka la tuuray yaada meesha taallaana tahay yaau lmuanaat mukhaaaba damiiraho faacila nuunta yadaa ka dambaysaana ay tahay nuuntii afcaal amsa lann ficilka muaarc haddii ay la xidhiidho waataynu soo marray alinain hadduu la xidhiidho ama ay la xidhiidha waaw ljamaaca ama ay la xidhiidha yaa lmuanas muhaaaba ficilkaas waa mudaaricna uu yahay waa afcaal ams xaalatu rafciga waa inuu nuun yeesho oo nuun lagu godo xaalatu nasbigii xaalatuljasmigana xadfu nuun baa lagu nasbinaya laguna jisminaya Ehm, marka yahdiyaani tahdiyaani yahduuna tahduuna tahdiina intaas waa alifnayn waa ljamacaya mukhaab marka la xidhaa yahdiina weyaan nuun nasuuxi ficil kale ehm, maxaa la dhaha almuctalu bilwaawi oo yadcu oo kale yadcuwaani tadcuwaani waad arkaysa alifnaynka marka lala xidhinay wax isbedela lama samaynayo yadcu wowbaa u dambaysay wowdun baa la xarkeeyey yadcuwaani aliftiiyo nuunteediina waa lagu dar yadcuwaani tadcuwaani yadcuuna tadcuuna waawljamaaca marka la xidhiiraysa waxaa la tuurayaa wowdii xarfu cillo ahayd waawljamaaca iyo nuuntii afcaal khamsahna waa la raacine yadcuuna waa sidaas iyo tadciina anti tadciina yaa ulmuanatat mukhaataba marka la xidho liannahu tadcuu waxaa laga tuurayaa xarfu cillaha tadcuu waxaa la raacinayaa yaa ulmuanatat mukhaataba oo nuuntiina wadata waxa ya ka horeeyana waa loo kasrinay caynkii godnaaye tadcuu tadcuu tadciina buu noqday anti ya faatimatu tadciina ila alkhayr khayrkaa dadka ugu yeedha nuun nuso marka lala xidhinaya yadcuu ficilkoo dhammaystiranu nuun nuso ku dar yadcuu oo sideedii oo ficilkii oo dhammaystirana nuun nuso ku dar yadcuuna maxay isleekaanayaan markaa yadcuuna markaad yadcuuna naso keligii ku darto oo faacilkiia yadcuuna waxay isleekaanayaan arijaalu yadcuuna tiwaawul jamaacaha lala xidhiir iyo annisaau yadcuuna labadiiba waa yadcuuna laakiin dee ictibaar ka kala duwan labada yadcuuna waxay iskaga eg tahay suurada iyo yani maarkasa qoraalka iyo akhriskunbay iskaga eg tahay marka maarkasa loo fiirsado shaqayskuma lah labada yadcuuna arijaalu yadcuuna iyo annisaau yadcuuna labada wow ee ku jiraan way kala duwan yihiin labada nuunee ku jiraan way kala duwan yihiin daahirka wow iyo nuun baa wada dambaysa laakiin labada wow isku mid maaha labada nuunna isku mid arijaalu yadcuuna markaan arijaalu ee rag hadlayo yadcuunada wowda ku jirtaa maxay noqonaysa waawuljamaaca oo damiiraho faacila oo rag badan sheegaysa arijaalu yadcuuna waa faacilka rijaal yadhabuuna iyo yakuluuna iyo yashrabuuna wowdii ku jirta wawljamaca wey nuunta mar hadday meesha ficilka mudaaric wawljamaca la xidhiidhay nuunta ka dambaysana maxay noqonaysa nuunu rafci nuunta afcaal khamsaha arijaalu yadcuuna wowdi waa wawljamaca nuuntuna waa nuunu rafci wowdii ficilku lahaa ee xarfu ahayd waa la tuuray lanna waawljamaaca wakadalika yaa lmukhaataba iskuma iman karaan ficilkaad la xidhinaysa waawljamaca horta xarfu waa in laga tuuro ya muhaaaba hadaad la idhiinayso horta waa in xarfucilaa laga tuuro sidaa darteed yadcuu wowdii ay lahayd mar horaa la tuuray wowdana waa waaw jamaca nuunkuna oo nuun rafo annisaau yadcuuna markaan idhahno annisaau yadcuuna wowdu waxay tahay wowdu waa wowdii ficilka xarfucilihii ficilka u dambeeye wey yadcuu buu ficilka sideedii wax laga tuuray ma jiro wowdii oo haabita weeye xarfulcila weeye xarfun min alkelima weye aakhiru lkelima aakhiru lficli weye wowdani waxa keliya lagu daray nuunta ka dambaysaana maxay noqonaysaa nuunu niswa nuuntaasoo nuun niswa damiiroo faacil wey saasay u kala duwanyin sarfiga marka la dhiganayana dee miisaanka lagu kala saara oo yadcuuna waa ficilkii oo dhammaystiran yadcuu waa yafculu yadcuu miisaankayga sarfigu waa yafculu yafculun baad waxaad ku daraysaa nuun ficilka akhirkii nuun fadxisan oo nuun niswa ficilka akhirkiisana waad reebaysaa yafculna yafculu bay ahayd markii hore yafculna yadcuuna miisaankaygu sarfiga waa yafculna miisaankana waxaa laga arkaa waxa siyaadada yafculna fadii caynkii laamkii oo ficilka xuruuftiisi akhirkii baa la reebay yafcul laamkii yani xarafkii u dambeeyey ficilka nuun iswana waa lagu daray nuunna waa lagu daray laakiin markaad arijaalu yadcuuna la miisaamaya arijaalu yadcuuna waxay noqonaysaa yafcuuna miisaankeyga waxay noqonaysaa yadcuunadaa raggii yafcuuna ayay noqonaysaa yafcuuna yafcuulu bay ahayd laamkii baa maqan aakhiru lkalima baa la tuuray waa xarfu cili waznigana waa laga tuuraya yafcuuna wowdu waa siyaado lanna waaw ljamaca wey waa lagu soo daray nuuntuna waa siyaado waayahay sidaas weeye ficilkii mudaaric mutalul akhirkii ee dabaa'irta marka lala xidhiininayo halkaasaynu kaga baxaynaa ficil amarkii baa inoogu jiray ficil amarka waxa weeye waxa uu mar walba ficil amarku daba socdaa ficil mudaarica marka markaad ficil doonayso maalan inaad amarkiisa xesho waxaad soo qaadanaysaa mudaariciisii mudaarica laga soo qaata almru muqtaacun min almudaaric baa ladha amarka waxa laga soo goostay ama lagasoo lagala soo baxay oo laga soo qaatay mudaarica sidaa darteed naxwiyinta qaarkood waxay qabaan ficiladu inaanay saddexba hayn ee ay yihiin laba nooc oo keliya almaadi wاlmudaaric amarkana ay meesha ka saaraan lannahu juzءu min almudaaric waa mudaaricii wax laga bedelaya aaricio wax laga bedelay wax yar xafayar wax yar laga bedelin weyne amarku ficil amar markaan samaynayno maala qaal oo kale imika qaala ayaynu doonaynaa ficil amarkeega mudaaric baad ka dhigaysaa yaquulu waad jasminaysaa ficilka mudaaric lam soo geli maala jasmi yaquulu marka la jasmiye maxay noqonaysaa lam yaqul lamta iyo waxaad ka tuuraysaa iyo xarfulmudaaraca yada ama tada ama nuunta xuruufta anaytu ee mudaaraca ugu horreeyey lam yaqul lamtaye yada ka tuur waa xarfu mudaaraca maxaa soo ara qul waa ficla markiiba adaysata ficla markii weeye qul qaala yaquulu lam yaqul haye lamta yada tuur qul baaca amarkeyga keena ficil amarkeygu muxuu noqonaya mudaaric ka dhig marka horeysa baaca haye yabiicu jasmi lam soo geli lam yabiic maxaa laga xadfaya oo laga tuuraya lamtayayaada ka tuur maxaa soo haray biic waa ficil amarka khaafa yakhaafu lam yakhaf haye muxuu noqonaya amarkii khaf khif ma aha khaf weeye lam yakhaf waa sidaa naama yanaamu ficilada inta badan dadku khaldaan wey naama yanaamu haye lam soo geliya lam yanam amarkii amarkii haye nam walaysa num walaa nim qaar num bay idhahdaan dadka num sida khafba khif bay idhahdaan khif ibqi xajak wakhif caqiimahu dad badan akhriyaad arkaysaa khif af wey naama yanaamu lam yanaam lamtiyeeda ka tur nam baa soo haraysa nam wey nawman haadian nam seexa markaad leeda marka amarka saasaa loo samaynaya maalan waxaad inoo soo qaadataa callama amarkeyga keena callama mudaaric ka dhiga yucallimu jismi lam yucallim haye callim kabbara yukabiru lam yukabir kabir sabbix sabbaxa yusabbixu sabbix yani yusabbixu lam yusabbix sabbix مثلا تقاتل تقاتل يتقاتل لم يتقاتل taqaatal tacallama yatacalamu lam yatacalam tacallam tadaxraja yatadaxraju lam yatadaxraj lam yatadaxraj lam ya umbaad ka reebaysa tadaxraj baa ku soo haraysa tadaxraj qaatala yuqaatilu lam yuqaatil qaatil jaahada yujaahidu lam yu jaahid haye jaahid lamtii aad u karay ficila markaa waa ficilkii mudaaric oo la jasmiyey oo dabeedna laga tuuray lamta iyo xarfulmudaaricihi laga tuuray inta kuu soo hadha haddii ay akhrismi karto sidaasaad ugu dhawaaqaysaa ficilo markiina weeyaan mararka qaarkood ba xaraf reebani soo hadhaya oo aan la akhrii karayn waxaa loo soo qaadanaya hamsatu wasl maala dal oo kale soo aadan daala baaric ka dhig noqonaya yadkhulu lam soo geli lam yadkhul lam yadkhul lamtii yaada markaan ka tuururo maxaa soo hadhaya daal reeban daalun saakina iyo khul baa ku soo hadhaysa hamsatu wasli baa la soo qaadanaya waa meesheedii hamsatu waslin liyutawasala biha ila nudqi bisaakin bay dhaha hamsatun yutawasalu biha waa hamse lagu gaadho ila nudqi bisaakin xaraf saakina in lagu dhawaaqo waxaa loo soo qaatay keliya in xarafka ay akhrido oo lagu reebo hamsatul wasli baan soo qaadanayna haddii uu xarafka dhexdu godan yahay ficilku saddex xaraf yahay sida dakhala marka mudaaric laga dhigana xarafka dhexda hadwugodaado yadulu ama waxaa tiraa qabla aakhirka xarafka aakhirka ka horeeya uu godan yahay hamsatu wasliga lasoo qaata waa la godaya marka hamsadii markaan soo qaadana daalkii ku reebayna waan godayna maxay noqonaysaa udkhul waxaanuu godnay khulta hada godan darteed udkhul kataba yaktub lam yaktub lamtiyaada markaad reebto ka saarto kaaf reebaniyo waxa ku soo hadhay tub haye hamsatu waslu soo qaado uktub nasara yansuru lam yansur lamtii yaada ka tuur maxay idiin soo hadhay nuur reebaniyo iyo sur baa ku soo hadhay hamsatu wasli soo qaado maxaa la xarakaynaya waa la godaya hamsatu wasliga limaada lannahu qabla alaakhirkaa goda saadka yansuru unsur buu noqonaya ficil kasto halkaa dhexdu godan yahay hamsatu wasligiisana waad godaysa haddii aan u godnayn xarafka dhexda ama qablalaakhirkii haddaan u godnaynna maalan wuu hoos dhigan yahay ama wuu kor dhigan yahay intaba waad hoos dhigaysaa hamsatu wasli daraba yadribu lam yadrib idrib jalasa yajlisu lam yajlis ijlis fataxa yaftaxu lam yaftax iftax samca yasmacu lam yasmac ismac xafida yaxfadu lam yaxfad ixfad waayahay amarka markaa qaabkaasaa loo samaynayaa ficiladan amarkee halkan uu kuugu qoray dhammaantood mudaaricoogii ood jasmisay ayay ka imanayaan oo aad ka tuurtay lamta iyo maalan kuwa ugu horreeya laynka ugu horreeya aan akhrino wuxuu amarka anti tascayna amarkayga wuxuu ka dhigay iscay hiblaayo u soco khayrka almukhlisuuna yascawna wuxuu yidhi iscaw alwaladaani yascayaani wuxuu ka dhigay iscaya alfatayaatu yascayna wuxuu yidhi iscayna dumar la amarkaasi halkeen lagala soo baxay mudaariciisii la jasmiyey maalan anti tascayna fi lkhayr lan baan soo gelinaya xadfunuun bay samaynaysaa ide waa afcaal khamse yaaduna waa yaa ulmoonanta mukhaatabay waxay noqonaysaa lam tascay lam tascay nuuntii baa la tuuraya lamtiga ta'daan tuuraya siinka reebana hamsatu wasl baan soo qaadanaya iscay yascawna lam baan soo gelinaya waxay noqonaysaa lam yascaw lam yascaw lamtiga yaadaan tuuraya hamsatu wasl baan soo qaadanaya iscaw iscayaa markuu leeya yascayaani bay ahayd lam soo geli lam yascayaa lam yascayaa lamtii yada tuur iscayaa waana sida kuu qoran taa u dambaysee dumarka markuu la hadlayo iscayna dumarow sacaye u yidhi iscayna waxa weeye wuxuu ahaa mudaaricaygu yascayna buu ahaa alfatayaatu yascayna lam soo geli waxay ka bedelaysaa lamta ma jiro lam yascayna lannu ficilka nuun nis waa la xidhiir waa mabni isma badbedelay lam yascayna lamtii yada ka tuur hamsatu waslina soo qaada iscayna saasuunbaad kuwa kalena eed maraysa amarkaasi marka la dhiganaya waxaa keliyahoo isbedel ka jira ficilkaa abdaada uu halkaa inoogu qoray abdaa anti tubdiina iyo yubduuna iyo yubdiyaani iyo yubdiina amarkiina uu yidhi abdii abduu abdiya abdiina ficilkaasi wuxuu ka yimid rubaaci maadigiisu afar xaraf abdaa hamse ku bilaabo waa wasniga la dhahdo sarfiga afcala markaa sarfigaa lagu dhigtahay afcala amarkiisuu ka yar duwan yahay sidii aynu imika u samaynayn ee mudaarica uga samaynayn uu ka duwanya ka duwanaanshahana waxa keenay ficilkaa xuruuftiisii wax ka midee laga tegay marka mudaaric laga dhigayo marka mudaaric laga dhigayo ayaa xuruuftiisii badh laga tegaa imika maalan daxraja haddaan mudaaric ka dhigayo daxraja waa far xaraf xarfulmudaaric maa kusoo daraa an lagaga dhigay ayaa lagu soo daraa yudaxriju daxraja yudaxriju afartiisii xarfo u dhamaystiran xuruuftii mudaaricun baa lagu soo dara allama oo afar xarafa haddaan mudaaric ka dhigayo afartiisaa iska wadanaya xuruuftii mudaaricun baa lagu soo daraya yucallimu qaatala oo afar xarafa maxaa la odhanaya yuqaatilu baa la odhanaya afartiisii xarafuu iska wata laakiin akrama bal u fiirsa akrama akrama waa imse xaraf markuu ficil maadiga yahay waa afar xaraf waa in markaa xarful mudaariciin lagu soo dara sida caadiga ah, oo shan xarafay isku noqdaan laakiin mudaarica akrama ma taqaana yukrimu weeye yukrimu waa imse xaraf waa afar xaraf maca xarful mudaariciin marka waxba ka maqan afartiisii hore ayaa mid la tuuray akrama markaan yukrimu idhaa maxaa la tuuray hamsadii horeysa alifkii horreeya la halkaasuu markaa de ka imanaya haddaad tidhaahdo mudaaricuma ku qiyaasaya isagoo wax ka maqan yihiin xuruuftiisii halkaasuu khaladku ka imanaya haddaad doonaysa isagoo amar mudaarica inaad ku qiyaasto waxbaha ka tuurina isagoo xuruuftiisii u dhammaystiran tahay mudaariceen maalan akrama ayaan mudaaricaynayaa anigoo aan hamsadiina tuurin waxay noqonaysaa mudaaricaygu yuakrimu lanno akrama daxraja islagiin afar xaraf oo xarafka labaad reeban yahay wey akrama afar xarafoo ka labaad sukunsanya daxraja afar xarafoo ka labaad sukunsanya wasleegi yudaxriju soo maa yudaxriju kana yuakrimu baan ka dhigay yuakrimu lam soo geli lam yuakrim ka tuur lamtii iyaada akrim waa amarkii oo sax amarkii baad haysata abdaada nimika ama aan ka horraysiiye mxuu ahaa aan ka horraysiiye masala axsana axsana yuaxsinu buu ahaa dee asalka mudaaric yuxsinu baa la dhaha hamsadii baa la tuura laakiin intaan la tuurin mxuu ahaa yuaxsinu lam yuaxsin lamtii eeada ka tuur axsin abdaada markaa yuabdii buu ahaa sow yubdii malhi yubdii hamsadii baa tuuraysa soo celi asalka hamsadii ha tuurin yuabdii yuabdii lamtii soo geli lam yuabdi lamtii iyada ka tuur abdi saasuu noqon laha acطaa yucطii soo maa yuacطii buu ahaa asalkiisu acطaa idan waa afar xarf yuacطii lam yuacطi haye acطi waa markiiba sax laakiin markaad tidhahda hamsadii tuurtee tidhaa lam yucطi waana sida loo akhriyo hamsada waa la tuuraa lam yucطi haddaad tidhahdo amarkii baan ka samaynaya lam yuci baan amarkii ka samaynaya oo lamtii adaan tuuraya cayn reeban baa soo hadhaya hamsatu wasli baan usoo qaadanaya hamsadana waan hoos dhigaya ma noqonayso taas icdi baa soo baxaysa icdi oo ciddina maba jirto ibdi bay iminka tiri noqon lahayd dad sidii qaacidadii un mudaaracay lam yubdi tiraahda lam yubdi baan ka samaynaya amar tiraa ibdi baa ku baxaysa ibdina maa amarka abda marka kaasoo keliya akrama iyo abdaa iyo acaa iyo wixii laeg iyo waxoogaagaasi ka jira oo sidaa tooskaa mudaaricunaan aad uga samayn karin waa inaad soo celisa xarafkii la tuuray haddaad doonaysa inuu amarkii sax usoo baxo waayahay ficil amarkan halkaasaynu ku dhaafaynaa qiyaastiisa isagaa amarkaa ku daalin ficilka mudaaric baad ka qaadanaysaa kaa mudaarica laga qaadanaya tamaariinta aynu ka shaqayna tamriinaat bayin fi اljumal اlaatiya alafcaal almuطaarica alatii qulibat alifuha yaan jumlooyinkan soo socda waxaad caddaysaa ficilada muطaarica ee aliftoodii loo bedelaya ficilka muطaaric aliftiisa ya baa loo bedelaa mar kasta sida maalan markaad la xidhiirsay nuun nusw oo kale yascaa waxay noqonaya yascayna yakhshaa waxay noqonaysaa yakhshayna ama alif linain aad la xidhiirayso alif linain yascaa waxay noqonaysaa yascayaan yakhshaa waxay noqonaysaa maxay yakhshayaan aliftiisa ficilka mudaariciya unbaa loo bedela leannu sidaasaana rasmigana loo qora yaabaa mar walba ay u qoranta walatii xudifa fiiha xarfu lcilati ta xarfu cillaha la tuurayna sheeg goorma xarfu cillaha la tuuraa markay waawljamaaca lala xidhiinayo ama yaa lmaanas muhaadaba lala xidhiinayo walatii lam yuxdi fiiha alisnaadu takhyiiran waxa kalood sheegtaa taanu isnaadku wax isbedela ku samayn ficiladaasoo dhan kuwa aliftoodii loo bedelay kuwa eh, xarfu cilihii laga tuuray iyo kuwa wax isbedelay ku dhicin intaba ka waran atalaamiidu yacduuna fii maydaan sibaaq ardaydu way ordayaan yacduuna waxay ordayaan fii maydaan sibaaq eh, tartanka garoonkii tartankae lagu tartamayay ayay ardaydu ordaya cadaa yacduu waa sida dacaa yadcuu ama calaa yacluu waayahay daa yadcuu ama cadaa yacduu yacduuna atalaamiid baa laga hadlaya marka awoodani maxay noqonaysaa waawljamaca nuunta ka dambaysana nuunu rafc maxaa laga tuuray ficilka marka waawljamaca markii lala xidhiirinayay maxaa laga xadfi xarfu cilihi kani waa allatii xudifa fiiha xarfu lcilla weeyaan alummahaatu yusdiina nasixata liwlaadihina ummahaatku waxay siinayaan awaanay siinayaan carruurtooda alummahaatu yusdiina bmanaa yuiina yusdi ficilku waa yusdi ha la rabaa in lala xidhiidhiyo yusdiina nuunu nuso lan alummahaat baa laga sheekeynaya waa nuun nuso sidiisaasu kula xidhiidhaya yusdi isagoon waxba laga bedelin yaa nuun nus wey lala xidhiidhaya nuun nuso keliya muxuu baahan yahay waxa ka horeeya in la sukuuniyo markii horeba xarfeelahan saakin bu ah yusdi ku jirtaa markii horeba sukuunsanay lanno xarakada way ku cuslayd damada iyo lama saaray yusdii yusdiina marka laa takyiir weeyaan lam yuxdi fiiha اlisnaadu tagyiiran الshams wاlqamaru yajriyaani bimiqdaar waxay ku socdaan qoraxda iyo dayixu yajriyaani bimiqdaar miqdaar bay ku socdaan iyo qadar waxa weeye yajriyaani yajriyaani wuxuu ahaa yajri ficilkaasi muctalun bilyaayi alfulinayn baa lala xidhiidhiyey nuuntiibu watay nuun rafcii wax alle wax isbedelo ku dhacay ma jiro keliya waa la fadxiyey yaa way sukunsanayd yaadu iminkana waa la fadxiyey liajli اlalif iqduu xaqa man axsana ilaykum qadaa markaan ka keeno qadaa yaqdii iqduu guda xaqa man qof xaqii axsana ilaykum wanaag samey iqduu soo amar maaha amarka isaga waxaynu celinaa ficil maadigiisii baa soo qaadana waqadaa mudaaric baynu ka dhigaynaa wayaqdii waxaan la xidhiidhanaynaa soo waawiljamaca maa waxaan la xidhiidha yaqdiida lafteeda waawiljamaca la xidhiidhay ficilka mudaaric yaduuna yaqdii waxay noqonaysaa yaqduuna sida yahdiiba yahduuna ay u noqonaysa yaqduuna lam soo geli lam yaqduu nuuntii nuun rafci baa laga tuuraya lam yaqduu lamtii yaada tuur qaaf reeban iyo waxa ku soo hahay duu hamsatu wasli baa la soo qaadanaya waa la kasrinaya hamsatu wasliga lanna sow kan qabla aakhirkii godan yaqduu godaalkaasi maaha godaal asla wowda darteed baa loo goday ficilka maadigiisii hore u celiya qadaa mudaariciisiina muxuu aha yaqdii miyuu godan yahay qabla alaakhirku misoo hoos dhigeen soo hoos dhigeen godaalka halkaasaa laga fiirinaya iminka markaad yaqduuna leedahay liajli waawi jamaca loo goday laakiin ficilku yaqdii buu ahaa baadkiisi wuu hoos dhignaa saa darteed hamsatu wasliga ood hoos dhigaysa hamsatu wasliga marka la godaya waa markuu mudaaricu godan yahay asalkiisa hore dakhala yadkhulu kataba yaktubu nasara yansuru kharaja yakhruju markuu sidaa u godan yahay iyo amarkiisana ukhruj iyo udkhul iyo uktub loodhanaya la godaya laakiin yaqdii iqdi weeyaan amarkiisa iqdi waawljamaacun la xidhiidhi iqdi daadka ka horreeyana ugo iqduu ama mudaariciisii teg yaqduuna lam soo gelin lam yaqduu lamtiyeeda ka tuur iqduu guda hamsadana waad hoos dhigaysa iqduu xaqa man axsana ilaykum alwaalidaani yardayaani can اlwaladi اlbaar wiilka baariga ah mailmaha baariga ah. labada maxaa ahayd labada waalid raalli ka noqdaan alwaalidaani yardayaani yardaa alifta maxaa lala xidhiinaya ya muanaamukhaaa maxaa shardi ah in laga tuuro ya lmuanasat mukhaaa marka lala xidhiinaya intaan lala xidhiirin waa in ficilka laga tuuro maxay xarf cillah takhsha aliftii tuur takhsha yadii iyo nuunteediina la xidhiidhi maadaama alif la tuurayna maxaa la ilaalin jiray fadxada ka horaysa lama bedelayo takhshayna yadu waa ya lmuanasat mukhaaa waa faacilkii weeye nuunta ka dambaysana waa nuunu rafciga afcaal khamsaa lagu goday ficil mudaaric marfuuc calaamatu rafci hubuut nuun waliyaa faacil ficilkana takhsha baa ka joogta aliftiisii aakhirkii waa la tuuray yadaa darteed yaalmaalidmuqadaba darteed takhshayna allaha yaa banaatu gabdhow udnuuna min alfadiila u dhowaada fadiilada udnuuna udnuuna min alfadiila inuu udnuun ay umalaynaya ficilkaas amarkiisa halkaynu ku ogaanaynaa inuu saxya si aan u akhriyay inuu khaldiya khalad tahay waxaynu ku ogaanaynaa mudaaric danaa weeye ficil maadigu danaa mudaaric ka dhig yadnuu la xidhiiri nuun niswa saasay kula xidhiidhaysa yadnuu ku daru yadnuuna dumarkii way soo dhowaanayan yadnuuna lam soo geli lam yadnuuna lanu nuntu waa nuun niswa nuun la tuuraya ma waa damiir weeye faacilo iyadu nuun rafci ma afcaalkhamsa maaha yadnuu wowda ku jirtaa wowdii ficilka xarficilii weeye nuun nusuma ku dar lam markaad soo gelisa waxba kama bedeliso lannu yadribna haddaad lam soo gelisa waxba kama bedbedesho yadribna lam yadribna unbay noqota yejlisna lam yejlisna ficilkani mucrab maha isba bedelaya akhrigiisa waa mabni mabni cala sukuun liitisaalihi binuun anniswa yadnuuna lam soo gelin lam yadnuuna oo dumarkii baynu ka hadla lam yadnuuna lamtii eeda ka tuur daal reeban iyo nuuna baa kuu soo hadhay hamsatu wasli soo qaado maxaa la xarakaynaya hamsatu wasli waa la godaya lannu ficilku wuxuu ahaa danaa yadnuu uu godnaa mudaariciisa qabla akhriisuu godnaa ay god udnuuna udnuuna waayahay irjiya faaima faaimay raje walaa tansayha ilaawin an almala nuur اlxayaa amalku inuu yahay nolosha nuur iftiinkeega irji ya faaima irji haye muxuu ahaa ficilkani raja mudaariciisina yarjuu yaaulmuanasat mukhaaaba la xidhiidh isagoo tarjuu ah tarjuu markaan yaaulmuanasat mukhaaaba la xidhiidhaya waxaa la tuurayaa tarjuu arficila la tuura wowda xarficila waa in la tuuro yadii iyo nuunteediina waa in la raaciyo yada waxa ka horeeyana waa in la hoos dhigo tarjiina waa tadcuu tadciina bay noqonaysa anti tadciina wa anti tarjiina tarjiina lam soo geli lam tarjii nuun rafciga waa la tuuraya mugta idan yadani waa yaalumaalada mukhaaaba nuunta ka dambaysana waa nuun rafci tarjiina lam tarjii iblaayamaadrji lam tarjii lamtiya taada markaan tuuro xarfulmudaaraca radioo reebanaya jii baa soo hadhay hamsatu wasli soo qaado hoosdhig irji irji bay noqonaysaa lam tarjii iblaaya maad rajaynin irji raje hamsatu wasliga maxaynu xarakayna waa la hoos dhigaa laakiin asalku waxaa idin la godo lannu ficilka waxaa rajaa yarjuu wuu godna urju baa loodhan jiray ficilka asalkiisa urju sida dacaa yadcuu udcu in la godayaad lannu dhexduu godna laakiin imika maadaamay jiimkii godnaan jiray la hoos dhigay oo ya-da darteed ka dambaysa loo hoos dhigay hamsatu wasligiina hoos dhiga uma raacinen asalkuse godaal buu ah urju buu ahaa ficilku imikase irji baad onasa irji baa ujeeda yadana ku daro irji walaa tansay ana almala nuur اlxayaati walaa tansay tamriinkeenna ficil amarka inagunba ku darayne tamriinka wuxuu ina weydiinaya keliya bayin fi اljumal اlaatiya alafcaal almudaarica bula alafcaal almudaarica keliya amarku mudaaricun buu ka imanaya isagaa isku dhibi walaa tansaydaas wuu u jeedaa markaas walaa tansay haye tansay waxay ahayd tansaa ficilku waxa lala xidhiidhiyay yaa ulmanasat mukhaataba lala xidhiinaya waxay noqonaysaa aliftii baa laga tuuraya tansaa tansa yadiiyo nuuntiina la xidhiidhi fadxada ka horaysana ilaali tansayna sida takhshaa takhshayna tansayna laa naahiyaa la soo geliya tansaynadii way jasminaysaa laa tansay imika tansaa ficilka hadaad haylaawin leedahay ood laa naahiyaa soo gelisa muxuu noqonay ficilkiioo caadi oo tansaaya laa soo geli laa tansa waa in lagu jasmiye maxay xadfu xarfulcilla meelahaasoo kale inta badan waxaa lagu qoraa haylaawin ilaahay dikrigiisa dabeedna yaaday u daayaan laadii naahiyadii iyadoo ku jirta iyo aliftiina u daayaanoo aliftii oo yaa loo qoray laa tansaa baa qoran taasi waxay noqon kartaa naxwa war oo kale khabar ayay noqonaysa ilaawi maysid ma ilaawaysid xuska ilaahay oo kale ama ma ilowdid xuska ilaahay bay noqonaysa iska war aad warramayso laakiin ilaawin marka la leeyahy laad waa naahiya waa inay jasmisa ficilka ka dambeeya mar hadduu muctalul akhriya maaa lagu jasminaya xadfu xarficila laa tansaa waa inay siinka ku joojiyaan laa tansa dikr allah halkana tansayna bay ahayd laa naahiya markaa soo geliyo xadfu xarfucilna waa in la sameeyo xadfu nuun waa in la sameeyo laa tansay iblaa yahay laawi kaana alharamayni ahadaa labada haram ee ahraamta masar waaweyn waxaad moodaa ahadaa cala dahri inay wakhtiga ahdan ballan kaga qaadeen ama ballan kaga qaadeen allaa yubliyaa inaanay wakhtigu baaliyeynin waktigaa soo maraya alleyl wanahaar muruur nmarksa sidaa iyo takraarka ugu soo noqnoqonayaan ayaa wax baaliyeeya oo lagu gaboobaa ama lagu duugoobaa marka waxaad moodaa iyagu ma duugoobaane ma zamankay ballan kaga qaadeen inaanay gaboojin ayuu leeyahay allaa yubliya haddii laydhaa inaanay labadooda allaa yabliya kaana alharamayni waxaad moodaa ahadaa cala dahri wakhtiga inay ka qaadeen cahdan ballan ay kaga qaadeen anlaa yabliyaa inaanay baaliyoobin wabalya anlaa yablayaa balya yablaa wey balya yablaa anlaa yablayaa inaanay baaliyoobin waayahay baliya iyo blaadaas ayay ku fiican tahay inaan akrino halkii ablaa yublii aynu u akhrii lahay waay marka maxalu shaahidku waxa weeyaan yablaa sida yabqaa oo kale wey yablaya yablaya yablaa aliftii baa waxaa loo bedelaya dabeedna waxaa lala xidhiidhiya maxay alifulinaynki nuuntiina waa la tuuray afcaal khamsa lannahu yaa sheegaya waxa loo tuura goormaa la tuuraa nuunta afcaal khamsa fii xaalat الnasbi aw fii xaalat اljasm miyuu nasbisan yahay ficilkan mise wuu jasmisan yahay wuu nasbisan yahay wuu nasbisan yahay maxaa nasbiyey maxaa nasbiyey wuu nasbisan yahay oo sax an an daahira walaysat mudmara لأن أnta mضmرadu waxay u baahanaysaa inay baعd laam التacliil baعd laam الjuxuud baعd xatىa meelheegi inay dhacdo ayay u baahanaysaa oo isu idqaamanta alla waxay noqonaysaa maxay an la weyaan an iyo laa wey meesha an baa ku jirta mudmarana maahee nuunteedii un baa waxa lagu idqaamay maxay laamta dambe sida ilaaba ay u dhacdo mogta ilaa laba ilaa baa jirta sida ya laba ilaa ayaa jirta ilaadii adaatu istitna ahayd iyo ilaa oo macnahaygu tahay ilaa tansuruuh faqad nasarahu اllah ilaa tansuruuhu maaha istinihim ah waa in laa tansuruuhu haddaad u gargaari weydaan intii shardiyadii weyn oo laa naafiyihina ku jirto ficilka tansuruuhuna waa majsuumo tansuruuna nuuntii waa laga tuura afcaal hamsiya lanno intii shardiyadii baa ku jirta faqad nasarahu llahuna waa jawaab shardiga daad idinkuu gargaari weydaan ilaahay baa u gargaar anlaa yablaya oo ficilkuna yahay balya yabla saasaan filaya balya yabla sida baqya yabqa iyo fanya yafna ma shakl tamriinka labaad wuxuu yihi ma shaklu اlxarf aladi qabla waaw اljamaca wاladi qabla yaai اlmukhaaطaba fi kuli ficli min alafcaal اlaatiya wma sababu shakl waaw ljamaca xarakada ka horeysa ama shakliga ka horeeya ama xarafka ka horeeya shakligiisu muxuu yahay iyo yaa lmukhaaaba xarafka ka horeeya shakligiisa ka waran buu ficilada soo socda wamaa sababa shakliga sababtiisuna waa maxay shakliga waaw ljamaca ka horeeya waa laba midkood waaw ljamaca iyo yaalmukhaaaba isku dar laba midkood wey in xaraka munaasiba oo labadooda u munaasaba la xarakay oo waxa ka horeeya la damiyo ya-dana ka horeeya la kasriyo xaraka munaasib sababtuna waa limunaasabatiha ah. yaa loo damiya ama loo kasri iyo in xarafka la tuuray uu ahaa alif xarfucillaha la tuuray uu ahaa alif oo la ilaaliyo maxay adxadii alifta ka horaysay litadula cala alif اmaxduufa waa labada midkood xuruufta kale haddii la tuuro hadduu xarfu cillahu wow ahaa ama ya aha oo waawljamaaca ficilka lala xidhiidhiyo waxa ka horeeya waa loo godaya maala yadcuu markii hore buu iska sii godna yadcuuna umbaa la odhanaya yahdiina wuu hoos dhignaa yahdii daalku hoos dhignaa waa loo godaya yahduuna laakiin haddii xarfu cillaha la tuuray alifa sida yascaa wowda looma godaya waxa ka horeeya fadxadii baa la ilaalinaya muxuu noqonayaa yascawna yahdana waa sida haddii alif la tuuray looma kasrinayo yascaa tascaa tascayna unbay noqonaysa anti tascayna takhshaa takhshayna fadxadii baa la ilaalinaya lianna almaxduufa alif laakiin haddii waxa la tuuray wow yahay ama ya yahay waxa ka horeeya waa in loo kasri tadcuu tadciina way noqonaysaa way gudnayd meesha laakiin liajli ilyaa baa loo kasriya tahdiina markii horeba way hoos dhignayd tahdii tahdiina marka waxaanay xarakadu munaasaba noqonayn keliya marka xarfu la tuuray uu yahay alif inta kale waa ina xaraka munaasaba awoodaya aad u munaasaba noqoto imduu ila alghaayati tega haayaha tega tanjuu waxaad ka badbaadaysaan min alkhaybati hoogga iyo halaaga ayaad ka badbaadaysaan iyo inaad yani maaragsa meesha ku guul imduu ilى اlgaayati u socda tanjuu min alkhayr imduu waxaan imduu u leehay ficilku wuxuu ahaa madaa yamdii ma godnayn awalkiisa imduu loodhan maayo godaalkan wowda darteed buu yimi imdi buu ahaa madaa yamdii mar hadduu xarafka dhexdoo aan u godnayn hamsatu wasliga waa la hoos dhigay imdi imduu ilى algaayati tanjuu waxaad ka badbaadaysaan min alkhaybati marka imduu shakliga wowda ka horeeya waa dama limunaasabat waawina waa loo goda idan yamdi buu ahaa ficilka tanjuu waxaad ka badbaadaysaan ficilku wuxuu ahaa najaa yanjuu xarfucilihii baa la tuuray waaw ljamaaca lala xidhiiriyey waaw ljamaaca ayaa lala xidhiiriyey tanjuuna buu ahaa uu jasmisan yahay laakiin markaan u jasmisana mafuucaya tanjuuna buu ahaa wowda waxa ka horreeyana waa loo goday limunaasabatiha markii horeba wuu sii godnaa laakiin xataa haddaan u waa la godi lah lannu xarficilaa la tuuray wowbu ahay alif maaha alabdaalu yakhfowna cinda tamac geesiyaashu waxay qarsoonaadaan way dhuuntaan marka hunguri iyo wax la cuno laysku haysto iyagu ma soo boodaan wayabduuna cinda alfasac waxay soo daahiraan oo la arkaa oy muuqdaan marka dhibaata jirto ama argagax la galo markaana way soo baxaan buuri geesiyaasha waa la arka oo iyagaa dadka difaaca marka wax yar iyo adduunya la ysku haystana way dhuuntaan buuri kuwaasaa geesiyaala kuwana markaasaa la arkaa cinda damac ayay soo baxaan wa cinda alfasacna waa la waayaa meelay marka loo baahan yahay meelay maray bal yakhfawna maxaa loo fadxiyey wowda waxa ka horeeya alifaa la tuuray yakhfaa yabduuna maxaa loo goday waxa wowda ka horeeya yabduuna lmunaasabatiha de xarafka la tuuray badaa yabdu wowha ijnay ama waxaa tiraa ijniidhe janaa yajnii weyaan ijnii heblaayay guro amaraat ilcilmi cilmiga faa'iidadiisa ayatuha alfataatu gabadhay wahnay ku kaaftoon bilqanaacati qanaacada hani ku noqo warqay ila alculaa u soco xagga sare warqey baa idiin qora sooma warnii ila اculaa xagga sare eeg weeyaan iyado ramaa yarnuudu waa eegid aad loo eego weliba qofku aanu ka jeesan warqayna waa yarqaadi raqiya yarqaa warqey bay taasi noqonaysaa ta kalena weyaan sidii warjii irjiidii isku mid yihiin lannahu ranaa yarnuu wa rajaa yarjuu markaa aan ku celiyo ijnii waa janaa yejnii yejnii ijni ijnii baa la odhanaya xarakadu waa xaraka munaasaba yaada u weeye janaa yejnii xarfucilaha la tuuray iyo abuuhaa wanay baa halkaa la odhanaya lannu ficilku aniya yanaa weyan aniya wuu kaaftoomay yana ani buu noqonaya wuu kaaftoomay yanaa inay bay noqonaysa inay lam yana ina gabadhiina inay laydhaa sida yakshaa ikshay baa la odhanaya gabadhi kale ikshay ninkii markaa tiraa iksha gabadhiina waxad odhanaysaa maxay ikshay fadxada la ilaaliyeyna waxa wey alif baa la tuuray warqaa raqiya yarqaa yarqaa waxa weye irqay bay noqonaysaa warqay haddii aad tidhaahdo ranaa yarnuu ahaana warnii baad oranaysaa sida warjii oo kale irjiidii aan soo marnay yashfii waxaan la xidhiinaya alif linain yashfiyaani tashfiyaani waxaan la xidhiinaya waaw ljamaaca yashfuuna tashfuuna waxaan la xidhiinaya yaa ulmaanata mukhaataba tashfiina waxaan la xidhiinaya nuun niswa yashfii sidaasun kula xidhiidhi yashfii waxbaa ka bedeli nuuntun la xidhiidhi maxay noqonaysaa yashfiina waa sidaas yashfiyaani tashfiyaani yashfuuna tashfuuna tashfiina intaas waa afcaalu khamsiin saddex damiir alif اlaثnain waaw ljamaca iyo yaaw mukhaaaba nuunnis waa kuu soo haray idan afar keliyaaba la xidhiira ficil mudaaric iyo ficil amarka yashfiina haye yaclu alif اlaثnain afcaal khamsiin hortood maraya yacluwaani tacluwaani yacluuna tacluuna tacliina yacluu nuun soo la xidhiir sidiisaasu kula xidhiidhaya yacluuna yacluuna imshi imshi amarkuu iska hawl badan yahay imshi imshi imshiya imshuu maxay noqonaysaa gabdhihii imshuuna imshuuna lannahu dumarku waxay ahay yamshii ma imshiina dhe yamshii yamshiina bay ahayd dumarka badan ficilku waa yamshi sooma mashaa yamshi e, yamshiina markaa dumarkii badnaa waxay noqonayaan imshiina imshiina bay noqonayan yarmi yarmiyaani may amarka ka dhigin mudaariciisa kuwa yarmiyaani tarmiyaani yarmuuna tarmuuna tarmiina aye nuun niswixi nuun niswixi yarmii buu ahaa sidiisaa kula xidhiidh waxbaa ka bedelay yarmiina waxba taa looma baanaya iyo taa buu qaadan karaa nuun isugu markay dumarkii laga sheekaynaya maqan yihiinna waa yarmiina markaad la hadlaysana waa tarmiina yarmiina isqi ama asqi ficilka marka asqa yusqi laga keena asqi waa asqi asqi asqiya asqu iyo maxay waxay noqonaysaa eh, gabadhii ka bilow keliha i sida idci iciya ifu e, ama ufu ufu cafaa yacfu buhaa ucfuu aye iyo ucfuuna sidii udnuuna cafaa yacfuu waa danaa yadnu amarku wuxuu adag yahay wuxuu u baahan yahay inaad muaaric u celiso markaad rabto inaad amarka saxdo muaarici baad u celisa iminka ficilkaa ucfu dumar badan markaan amarkiisa ka rabo inaan sameeyo waxaan u celinaya muaarici muaaricu wuxuu aha yacfuu nuun nus waan la xidhiidhaya yacfuuna lam baa soo gelinaya lam yacfuuna lamtiyaadaan ka tuuraya ucfuuna baa soo haray gabar keliyaan rabaa ucfuda inaan ka sameeyo oon amarkayga hobaya amaan idhaahdo laba qof laba qof baan rabaa amarkayga inaan soo saaro dabeedna waxaan odhanayaa cafaa yacfuu alif lithnain baan la xidhinaya yacfuwaani yacfuwaani ha yacfuwaani waxaad la xidhiidhsaa yacfuwaani lam soo gelin lam yacfuwa labada qof waxay noqonayaa ucfuwa oo fuwa bay noqonaysaa marka amarku mar walba muxuu ku xidhan yahay mudaariciisi khaaib bilcibaarati alaatiya almufradat almuanaha cibaaradan waxaad kula hadashaa almufradat almuanaha wاlmuhana wاljamca binawcayh gabarh keliya muhanihii jamicii intaba kula hadal jamcioo laba nooca anta tarqa kaasi wuxuu la mid yahay tasca wa tasmuu kaasina wuxuu la mid yahay tadcuu watanaaluu waa ficil saxiixaba kaasi saxiix laakhira naaqis maaha maa tabtagii tabtagii wuxuu la mid yahay yahdi biاljidi wاladab anta adigu tarqaa waxaad ku kor maraysaa wa ku saraynaysaa labadu waa isla mid kor ugu baxaysaa waad ku saraynaysaa darajo sare ku gaaraysaa wa aad ku gaarhaysaa maa tabtagii waxaad rabto biljidi bisabab ljid dadaal sababtii iyo waladab aadab sababteed yaad yani marks darajo sare ku gaari karto marka gabadh keliya markaan kula hadlayo anti tarqayna tarqayna aye tasmuu watasmiina weye anti tarqayna watasmiina watanaaliina maa tabtagiina biاljidi wاladab waayahay markaan muana kula hadlo antumaa tarqayaani watasmuwaani watanaalaani maa tabtaqiyaani biljiddi walaadab mid walba ficilkiisii la midkaah ayaad dib igu celin doonta taraa waa inaad tascaa tegto iyo takhshaa tasmu waa inaad tadcuu iyo tadnuu tegto tanaalu waa ficil caadi isagtaftaxu iyo tadhabu la mida tabtaqii waa yahdii iyo yubdi iyo kuwii noocaasa ah marka mid walba ficil laga iyaasta ayuu leeyahy jamicii oo kale raggii badnaa markaan la hadlo antum tarqawna watasmuuna watanaaluuna maa tabtaguuna biاljidi wاladab inta kaleo dhan wooda wa ka horreya waa la godaya marka laga reebo tarqaayo oo alif laga tuuray oo waxaa la ilaalinaya fadxadii antum tarqawna watasmuuna watanaaluuna maa tabtaguuna biاljidi wاladab antunna tarqayna watasmuuna watanalna antunna oo dumar badan baa la hadlay tarqayna taraa saasaa lagu xidha ya un baa loo bedelayaa tarqayna sida tascayna wey waayahay watasmuuna nuun niswa sidaa lagula xidhiirinaya wax isbedela ma laha watanalna bay taasi noqonaysaa watanalna lanna nuun nis wuxuu reebaa xarafka ka horeeya laamka marka la reeba aliftiina way reebnayd aliftii baa dhacaysa iltiqaab saakinaynka watanalna maa tabtagiina sideedaa lagula xidhiirinaya tabtagii nuuntii un la xidhiiri biاljiddi waladab khaaطب بالcibaaraة الآتية المفردة المؤنثة والمثنى والجمع بنوعيه أثني أثنى يثني أمانتي أمان على من manaxك qofkii wax ku siiya ama wax ku siiyey waصفu saafi u noqo liman صadaqak qofkii run kuu sheega warca ilaali man wadaca fiika rajaahu qofkii wax kaa rajeeya kaana dhowr buuri aثni calىa man manaxak waصfu liman sadaqak sadaqak biduuni tashdiid run kuu sheega weyaan sadaqak haddaad tidhahdo shaddana kuu rumeeya ee waa runtaa ku idhaa weyan waa runta waa kuwii odhan jiray saaxiibku maaha man sadaqak ya ee waxa weeyaan man sadaqak qofka waa wax walba waa runtaa ku idhaahda saaxiibkaagi saaxiib saxa ma qofka runkuu sheega ayaa walaalkaaya ya man sadiiqu huwa ama alahu huwa man cibaaro sidaasoo kale waag man sadaqak laa man sadaqak waa qofka runkuu sheega sadaqak sadaqak laakiin ma aha ka sadaqak wax walba u idhahdo waa runta warca man wadaca fiika raja'ahu marka ani waa anaa yuni anaa yuni ani marka gabadhii keliyahayd waxay noqonaysaa anii calaa man manaxaki safaa yasfuu wey isaguna ficilkani wasfii isfii lannahu waxay ahayd yasfuu markaad gabadh keliya la xidhiisa tasfuu waxay noqonaysaa tasfiina sida tarjiina tadcu safa waxay isku mid yihiin yasfuu daca yadcuun ba isku mid tadciina ba ahayd gabadha keliya tana tasfiina amarkuna idcii tana isfii wasfii liman sadaqaki warcay fadxada walaaln racaa yarcaa kani waxa weeye alifaa laga tuuray warcay man wadaca fiika rajaa labadii eh, qof markaynu la hadlayno muanihii aniya calىa man manaxakuma wasfuwa liman sadaqakuma warcayaa yarcaa yarcayaani warcayaa man wadaca fiikumaa rajaahu haye jamcii maxaynu odhanaynaa anuu weyaan anuu sida acuu siiya markaad leedahay acطuu anuu calىa man manaxakum waصfuu yasfuuna ba usfuu waصfuu liman sadaqakum warcaw kuluu warcaw ancaamakum warcaw man wadaca fiikum rajaa waayahay waxay noqonaysaa dumarkii badnaa aniina lannu ficilku anaa yunii yuniina weyaan aniina calaa man manaxa kunna aye safaa yasfuu dumarku waxay yasfuuna wasfuuna sida wadnuuna de soo maray wadnuuna wasfuuna liman sadaqakum liman sadaqakuna haye waraca maxay noqonaysaa waracayna yarcaa waa yarcayna markii badnaa yarcayna aliftii waxaa loo bedelaya waracaynaa man wadaca fii kuna rajaahu kaana dhowra buulo u naxariista waayahay almujarad wاlmasiid wاllahu aclam